بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وتقطع يد السارق بثلاثة شر... بثلاث شرائط waxaynu kusoo jirnay kitaabu lxuduud marka xuduudda wuxuu inoo soo sheegay xadkii zinada iyo xadkii qadafka iyo xadkii khamriga saddexdaa wuu inoo soo tilmaamay waxaa inoo harsan laba xad xad xaddu saariq ama xaddu sariqa sariqada xadkeeda iyo xaddu lxiraaba labadaasna wuu inoo harsan marka imika wuxuu inoo tilmaamayaa xadkii sariqada qofku hadduu waxado xadkii laga jarayey ayuu inoo tilmaamaya wuxu uhi sheekhu raximah اllah watuqطacu yadu saariqi qofka saariqaa gacantiisa ayaa la goyn bihalaati sharaa'iطa saddex shardi baana lagu jari doonaa an yakuuna waa inuu ahaado qofka waxaaday baaliqan mid qaangaadhay caaqilan caqli leh wa an yasriqa waa inuu xaday nisaaban nisaabna waa inuu xaday qiimatuhu qiimihiisu yahay rubcu diinaarin diinaar rubci min xirzi milihi isagoo kale waxaa lagu ilaaliyana markaasi uu ka xado laa milka lahu fiihi wax mulkiyahoo ugu sugnaadayna aanu jirin walaa shubhata shubhana aynu ku sugnayn fiihi maalilmasruuqi minhu ka wax laga xaday maalkiisa ayadana shubha ayna ku jirin wa tuqdacu yaduhu lyumna gacantiisa midig baa la jari doonaa min mifsali lkuuci halkaa lafaha mataanaha ayaa laga jari doonaa kuuca waxa weeyaan kafka iyo saacidku halkay iskaga tagaan labadaa lafood mataanaha la yidhaahdaa mataanahaasaa laga jari doonaa fa in saraqa hadduu xado haaniyan mar labaad uطcat rijluhu اlyusraa lugtiisa bidix ayaa la goyn fain saraqa hadduu xado haalisa mid saddexaadna quطicat yaduhu اlyusraa gacantiisa bidix ayaa la jari fain saraqa raabican mar afraad hadduu xadana quطicat rijluhu alyumna lugtiisa midig baa la jari fain saraqa hadduu xado bacda dalika intaa dabadeed cuzira walaa tacziirin waqiila waxaa kale la yidhi yuqtalu waa la dili doonaa waa qowl kale waay <clears throat> qofka waxada gacantaa la jaraya rag iyo doono ha ahaado laakiin shuruud buu yeelanaya shuruuddaasi marka laga helo ayaa waxa uu mutaysanaya gacanta in la jaro shuruuddaasi haddaa laga waayo gacanta la jari maayo shuruurdaa la eegaya marka saddex shardi bay noo dhigay sheeku waay wa tuuqdacu yadu saariqi ka waxaday gacantiisa waa la jari doonaa bihalaaثi sharaa'ida saddex shardaana lagu jari doonaa in la goynayo qofka waxaday gacanta in la jarayo qur-aanku waa ina tusiyey sunnada rasuulkuna waa ina tusisay salى اllahu عalayhi wa alihi wasalam ahlu cilmiguna waa ku ijmaaceen wالsaariqu wالsaariqatu faqطacuu aydiyahumaa gacmaha gooya jazaءa bima kasaba nakala min allahi wallahu casiizu xakiim sunada rasuulkana calayhi الsalaatu wasalaam waxaa uga daliila adilo fara badan waxaa ka mid a gabadhii waxaday qorayshta ahayd rasuulku alay sl marka uu saam uga shafaaco qaaday wuu ku yihi low ana faatimata bintu moxamed saraqat laqaطactu yadahaa iska dhaaf dadka iska dhaafa haddii inantayda faaduma hadday wax haddo gacanta waan jari waag ahlucilmiguna waa ku ijmaaceen marka horta waa la jarayaa gacantii lakin shuruuddii waa shuruuddiina waa inoo sheegayaa ota halka xukunki wa nosh waa inoo sheegaya lagu jarayey halka lagu goynayana wuu inoo jara wuu inoo sheegi doonaa ficilkan hadduu soo noq noqdona maxaa la yeelayaana wuu inoo sheegay intaaba wuu inoo sheegaya saddexda shardi qabso oo an yakuuna waa inuu noqdo baaliqan mid qaangaaci maxaa ku baxay sabiga isaga waa la tacsiirun isaga gacanta la jari maayo caaqilan caqli waa inuu leey maxaa ku baxay kii waalna isna waa lami takliifa markaa la shardiya takliif mukalaf waa inuu yahay an yakuuna baaligan caaqilan wa an yasriqa waa inuu xaday wa an yasriqa waa inuu xado nisaaban nisaab nisaabkaasoo qiimatuhu nisaaban nisaab markaas waa inuu xado qiimatuhu qiimihiisu uu yahay rubcu diinaari diinaar ribci uu yahay nisaab qiimihiisu uu yahay rubcu diinaar diinaar rubceed marka sidii zakada oo kale xooluhu marka zakada ay ku waajibaysa soo nisaab may lahayn ya halkanna waa waa saas oo kale nisaab baa loo shardaya nisaabka wax ka yar hadduu xado zakada wa waxaan ujeedaa gacanta la jari maayo nisaab wax ka yar hadduu xado gacanta meel geni lama goyni nisaabka qiimihiisu muxuu noqonaya rubucu diinaar waa diinaar rubci weeyaan waxaa u daliila xadiidka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam muslim ku sugan laa tuqطacu yadu الsaariqi ila fi rubci dinaari fasaacidan qofka saariqa gacantiisa la jari maayo dinaar rubci mooyaane iyo wixii ka sarreeya halka dinaarna waa afar garaam buu dhigmaa halka dinaar waa afar garaam taqriiban ama afar dhaba afar garaam dhibic sideed afar garaam iyo sideed centi ayuu udhigma halka dinaar waa garaamka dahabka marka loo bedelo dahabka ila dinaarka waa dahab weeyaan afar garaam iyo sanati waxaa raacaya ilaa sideed garaam halkaasa raacaya wuuna ka yaraan karaa sanaatidaas ado afarta garaam wax yarba waxunba dheer sanaati baa dheeraanaya marka hal dinaar garaam marka loo bedelay musu noqdo halkii dinaar afar garaam iyo wax yar ayuu noqonay rubcu ka dhig haddaba dinaar rubci muxuu noqonaya hal dinaar rubciisu muxuu noqonaya afar meel marka loo qayb meel ahaan soo ma waay markayna nidhi dinaarku waa afar garaam markana nidhi rubcu muxuu noqonaya ya garaam buu noqonaya hal garam oo dahaba ah. wax u qiimo dhigma hadduu qaato hal garam oo dahaba wax u qiimo dhigma hadduu xado ya gacanta la jaray shuruudina laga helo markaa markii aynu rubcu dinaarkii u bedelnay muxuu inoo noqday ya hal garan buu ku noqday la soco hal garan buu ku noqday waay wax intaa ka hoosaya hadduu xado gacanta la jari maayo waa waan yasriqa nisaa min qiimatuhu rubcu dinaarin min xirzi milihi haddaba shaygaasi la xadayo quyuud buusna sii yeelanaya min xirzi milihi isagoo kale waxa lagu ilaaliyo waa in laga xado <clears throat> min xirzi milihi isaga oo kale shaygaas la xado oo kale waxa lagu ilaaliyo ayaa u ka xadaya ka saaranaya ka qaadanaya waay <clears throat> marka la dhaho qofku waxbuu xaday ya ma hoos ahaan buu u qaadanaya mise wuxuu u qaadanayaa si cayaan oo la wada arkayo ya si hoose dee soo ma iyadoo qofka aanu arkin bu ka saa yuu ka saarayaa ka qaadanayaa gurigii buu usoo dhacayaa wakti markaa aan laba arkaynin buu usoo dhacaya markaasuu wixii yaalay qaadanaya hadda maarata waxaa ku baxaya wax banaanka iska yaalla oo dadka o dhan wada arkayaan ama iska dayacan ama qofkuu ka boobo isagoo wixii ishor haya telefoonkiisii haysta gacanta ku haya ama lacagtiiba tirsanaya intuu kala boodo kala carara saariq kaa lama odhanaya ya waa inuu qaataa khufyatan hoos ahaan waa inuu qaataa alaabtan uu qaadanayana ee waxaday iyadana waa in uu ka saaro meeshii lagu ilaalinayay lacagta meel baa lagu ilaaliyaa xoolaha meel baa lagu ilaaliyaa dharka meel baa lagu ilaaliyaa dahabka meel baa lagu ilaaliyaa shay kastaaba waxa uu leeyihi wax lagu xifdiya ayuu leeyay waxaa lagu xifdiyay xirsigiisiya ah. marka xirsigiisaasu kala baxaya shaygan wixii lagu ilaalinaya bu kala baxaya lacagta qof marku jeebadiisu ku ilaashanaya jeebadda waxa kugu jiraa ku ilaashayn markaad guriga joogtid markaad guriga joogtid amaba aad dukaanka iyo maaragtay bakhaarkaiyo joogtidna maqalkii qasnadiiba dee u muxuu ahaayeen meeshii lagu ilaalinayay dharka shandadii baa lagu ilaalinaya xoolaha xeradii baa lagu ilaalinaya marka hadduu xoolahii xeradii kala baxo lacagtii qasnadii kala baxo jeebadii kala baxo saariq weyaan min xirzi milihi lacagta banaanka iska taalla iyo xoolaha banaankaa daaqaya iyo alaabta meel banaana iska taalla ee aan wax ilaalinaya aanu jirin wax lagu ilaaliyaana aana aanay ku aan ku dhex jirin iyadana wuu ku baxaya halkaas waaso warkaas wacdi laa milka lahu fiihi wax mulkiinana markaase aan ugu sugnayn wax mulkiina aan ku lahayn waxaan u xadayo mulki kuma le mase noconaysa xoolahan uu qaadanayo maanaa waxba kuma le maxaa ku baxay hadduu wax ku leeyahy soo ma sida qofkii shariigaha oo kale shirkaddii laba nin ba wax isku darsaday isagu qayb buu leeyay ka kalena qayb buu leeyay shirkaddii buu xaday dabeetana isagu waxaan u xaday hadda muxuu ku leeyahay ya qayb buu ku leeyahay mulkii baa ugu jira waa inu saa noqon iyada walaa shubhata fii maali lmasruuqi minhu ka wax laga xaday maalkiisana waynan shubha ku jirin walaa shubhata shubhana waynanay ahaanin fii maali lmasruuqi minhu ka wax laga xaday maalkiisa dhexdiisana waynan shubha aanay ahaanin qofkan wax laga xaday maalkiisa dhexdiisana waa inanay shubha aanay ahaanin <clears throat> haddii shubha ku jirta iyadana waa saas oo kale idraw lxuduuda bishubahaat tusaaladu muxuu noqonaya waa waalidka oo weladka xoolihiisii qaata oo xada ama waladka oo xoolihii waalidkii qaata ayuu noqonaya waa laba tusaale soo oo isku mid a ah. laba tusaale waxay nooga celinayaa sheekh xagga dambe ayaa adiga labadiina hadda isaga fadhiye xagga dambe eegaya ayaa adiga sheekha maxamud cas ayay ku celi tusaale ku celi sheekha kugu xiga istaaga aduna ku celi tusaalehi ya hadduu xoolaha wax ku leeyahay hadduu xoolaha wax ku leeyahay a taasi waa laa milka lahu fiihi soo ma waana dhaafnay laakin taas halkaas kugu joogta ya dhagiisa cashar ha sheekeyni ya waay marka iminka halkan aya adiga adiga de ha istaag aye tusaale sheeg aynu tusaa ku tusaaleynay ya a maa maxay noqonaysaa walaa shubhata fi maali masruqi bay noqonaysaa walaa shubhata fi maali masruqi minhu sax wey fadhiso fadhiso waa in qofkan xoolihiisa la qaatay waa ina shubha ku jirin ka xoolaha laga xadayo almasruqi minhu waay marka hadduu waalidku weladku hadduu xoolihii aabihii uu xado ama xoolihii hooyadii uu xado gacanta maal jaraya maya maalkan uu xaday qofkan uu ka xaday maalka maalkiisa shubha ku jirta oo shubhada ku jirta waa maxay maalkan waxbuu ku leeyay ama maalkan wuu dhaxlaya maalkan waa u dhaxlaya marka xoolahan waa xoola u leeyahay oo kale unbay ka dhigantay sidaa u yihi laa milka lahu fiih ka shubhadaasa ku jirta maadaama shubhadaas ku jirta gacanta la jari maayo aabbuhuna waa saasoo kale iyo hooyaduba haddii maalkii ay xado inankeeda ama maalkii eh, inankiisa uu xado idana waa saasoo kale wey leanna weladkiisa weladkiisu waa min kasbihi waa kasbigiisii weeyaan marka iyadana la jarima shubha ku jirta waay shuruuddaasaa loo dhigayaa waa in shuruudda la xelo watuqdacu yaduhu lyumna gacantiisa midig baa la goyn doonaa marka halkan wuxuu inaga warramaya marka la jarayo bimifsal اlkuuci mifsalka kuuca laga jari doonaa alkuuc waa intan kafka mifsalku waa halka ay ku kala soocmayaan halkaa kafka iyo saacidku halka ku kala soocmaan labadaa lafood ee gacantuna ay ka laabmayso kafku ka laabmayo halkaas wey mifsalku mar walba waa halkaa u ka laamo weeyaan lafuu ka laamaa lafaha mataanta la yidhaaho mataanaha la yidhaaho ayaa lagu jaray wالsaariqu wالsaariqatu faqطacuu aydiyahumaa waay fain saraqa marka halkaasa lagu jaraya hadduu mar xado shuruuddiina laga helo fain saraqa haaniya mar labaad hadduu xadana quطicat rijluhu lyusra lugtiisa bidix baa la jari fain saraqa haalisan mar saddexaad hadduu xadana quطicat yaduhu lyusra gacantiisa bidix baa la jari fain saraqa raabica mar afraad hadduu xadana quطicat rijluhu alyumna lugtiisa midig baa la jari fain saraqa bacda dalika intaa dabad hadduu xadan cuzira wala tacziirina waqiila waxaa la yidhi yuqtalu waa qowl daciifa kaa dambe kaa dambe odhanay waa la dilayaa waa qowlun daciifun qowl daciif saa daraadeed buu waqiila ka cabiray halkan wuxuu inoo sheegay marka gacantii la gooyo mar labada hadduu xado oo ku noqdo gacantii midig baa la jaraya mar labada hadduu ku noqdo xagee la jaraya lugta bidix iyadana waxaa lagu jaraya halkaa qur waay waxaan jeeda maxaan ahdaa ha quraamaha sooma ya ha waay haddii markaa uu mar saddexaad ku noqdana gacantii bidix baa haddana la jaraya mar saddexaad ku noqdana gacanta bidix baa la jaraya mar afraadu ku noqdana lugta midig baa la jaraya imise la gooy afartiiba waa la jartay ahlucilmiga qaar kamid waxay idhahdeen laba marka la jaro labada kale laga jari maayo waxaana laga soo wariyay cali bin abi aalib radia allahu canhu laba haddee laga gooyo labada kale waa loo dayn doonaa ila hadii kale qofku u fadhiisanaya gacanta bidig baa la jari doonaa haddii uu mar labaad ku noqdona gaan lugta bidix baa la jari doonaa waa labada isweydaarka intaasa loogu daynaya wixi intaa ka dambe waa la tacsiiraya maarata Eh, cilmiga qaar ka mid ihiina afarta waa tilmaameen sida kitaabkeena ku taalla ama madhabka ku sugan waayo marka tuugnimadu waa wax weyaan sideedaba xubin dhana qofku liiba la tahay oo akhlaaq aada u liidata weyaan dhulka qaar ka mid a ah gaaladu yani nacayb ay nacab yihiin tuugga awgeed dhulka qaar ka mid ahoo afarkadaasa waxa laga sheegay inay tuugga ay gubaanba tuugnimadu farabadatay farabadatay aada u farabadatay dabeetna waxay noqotay qofka tuug lagu qabto oo taayaruma madaxa loo geliya daban ba la sogaa la iska taga ya aada bay u ciqaabeen soo laakiin maha aynkaas naftiis waa loo dina lakin xum gacantan waxaa daba ba la jaraya qofku u noqon maayo u noqon maayo mar labaad u noqdo waqti kale laga jaran maayo mar saddexaad u iska ilaalinaya mar saddexaad u noqon maayo dadka kalena ku cibro qaadanaya xuduudda oogitaankeeda oo dhan waxaa ku sugan ya amni baa ku sugan qofku uu is ilaalinaya dadka xoolahooduna wuu ilaashamaya cirdigooda wuu ilaashamaya waa waa waxyaabaha shareecada u timi aldaruuriyaat alkhams faslun waquaacu ariiqi calaa arbacati aqsaamin quaacu ariiqu afar qaybood buu noqonaanayaa udac waa xadkii xeramadaynu odhanaynay qofka waxa weeyaan ah, dadka dariiq u istaagay laynaya weyaan ah, bal hadda eeg xadkan xeraabada horta aayadda qur-aanka abaa ah xukunkeeda inoo soo ururisaba xeraabada waxa weeyaan waa qofka hubka qaataa ee banaanka u baxa ee dadka xoolahooda dhacaya laynaya ama uu laynaya ama uu dhacaya marka dhac wuxuu isku darsan karaa dhac iyo dil ama dil keliya ama dhac keliya ama dadka wuu cabsiinaya n waxbana ka qaadan maayo dhicina maayo dilina maayo laakiin dadku way cabsanayaan qofkaa dariiqii aamin ka dhigi waayey ee dadkii dariiqii waxa weeyaan u fadhiistay iyo xad buu yeelanaya dagaal baa lagu qaadaya waa lasoo qabanaya haddaa lasoo qabto ciqaab kor u yeelanaya marka meeshu waa soo waxay imanaysaa inuu geysto dili inuu dili dhac geysto inuu dhac keliya geysto inuu dadka cabsiiyo ya sheeka ku tirsan eh, kursiga intaa ku celi aanu sheegay istaago ku celi yaan kuso celiyaa soo dhawo hadda waay anaa ku celinaya aga ayaa fadhiya sagana tirka ya fadhiya istaag tirka gidaarka ku celaaduna ya a ya soo dhow soo dhow soo dhow waay intanu sheegnay ba adaba lagu celinayaa un hay adiga ku celi ya inuu dil keliya geysto inuu dhac keliya geysto inuu dil iyo dhac wada geysto iyo dadka cabsi fariid afartaa wey afarta qaybood sheeku ku sheegay taas wey ama jamaaca ha noqdaan ama qof keliya ha noqdo waa isku mid weeyaan hadda ma aragta waay dil keliya ayuu geystay ama ay geysteen dil keliya marka la soo qabto waa la dili doonaa intayna toobad keenin ka hor intayna toobad keenin ka hor haddaa la soo qabto waa la dili doona waay dil iyo dhacba isku daray dadkiina way dileen xoolahoodana way qaateen waa la dilaya waa la deldelaya dil iyo del deldelitaan baa la isugu daraya waa laba xoolihii keliyun bay qaateen dadka may dilin xoolahoodun bay qaateen lugii gacan isweydaara la jaray lugii gacan isweydaara ayaa la jaray ya eh, maxaa hadhay xabadda afaraad wayna hadhay soo maa waa maxay dadkii cabsi gelin soo ma waa la mustaafurinay waa la mustaafurinay ama waa la xidhay waa la tacsiiray xukunkaasi aayadda qur-aanka way noogu jira inama jazaء اladina yuxaaribuuna اllaha warasuulah wayascuuna fi اlardi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfow min alard waa intaas intaas mid dhs waa akriya haddaba waquطaacu ariiq dariiqa kuwa gooye ee dadka dariiqa u fadhiistay calaa arbacati aqsaamin afar qaybood bay ahaadeen in qataluu haddii dilaan walam ya'khuduu maala xoolahaana ayna qaadinin qutiluu waa la dili doonaa marka halka maxay in qataluu hadday dilaan walam ya'khuduu maala maalkiina may qaadanin qutiluu waa la dili doonaa maxay geysteen dil keliya un bes wain qataluu haddii dilaan wa akhaduu maala maalkiina ay qaataan qutiluu waa la dili wasulibuu waana la deldeli doonaa halkan maa maxay sameeyeen qataluu wa ahaduu dilna way geysteen maxayna geysteen ya dhacna way geysteen wa ahadu lmaala maalkiina wain qatalu fain qataluu haddii dilaan wa ahadu lmaala maalkiina ay qaataan qutilu waa la dili doona wasullibu waana waana la deldeli doonaa marka qaabka loo deldelayana waxa weeye horta waa la dilaya marka la dilo ayaa waxaa meel dadka oo dhan ay marayaan waa waa la dilayaa waa la maydhayaa waa la kanfayaa dabeetana meel dadka oo dhan ay marayaan ba yaa lagu daldalaya halkaasay saarnaanaya saddex cisho dadka o dhan baa soo maray khayriyadoo kale ayaa ayaa lagu daldalaya dadka o dhan ha daawanay cid caynkaas samayn doonta dib ugu noqonaysa ma jirto iska ilaalinaya dadka hadda ma arka waahaduu lmaala wain ahaduu lmaala maalka hadday qaataan walam yaqtuluu waxna ayna dilin tuqaacu aydiihim waarjuluhum min khilaafi tuqaacu aydiihim gacmahooda ayaa la jari doonaa wa arjuluhum iyo lugahooda min khilaafin isweydaar baa loo goyn doonaa isweydaar lugi gacan isweydaaraa la jari doonaa fain akhaafu sabiila jidkii hadday cabsi geliyaan dariiqi dadkay marayeen bay cabsi geliyeen walam ya'khuduu maalan maalna markaasi dadkii kamay qaadanin walam yaqtuluu dadkiina may dilin cubisuu waa la xidhi doonaa wacuziruu waana la tacsiiri doonaa maxaa la isku darayaa xabsi iyo tacsiir fain akhaafu sabiila jidkii haddii cabsi geliyaan dadka dariiqa marey ayay cabsi geliyeen walam yaakuduu maalan xoolo may qaadanin walam yaqtuluu waxna may dilin keliya maxay sameeyeen ya maxay sameeyeen dadkii cabsi geliyeen dariiqun cabsi ay ka dhigeen cubisuu waa la xahiidhi doonaa wacuziruu waana la tacziiri doonaa taziir tacziirtu waxay noqonaysaa darbi ah, in la garaaco ama la karbaasho ayay noqon doontaa mustaafiriska laftiisu waa waa la mustaafirina wadanka meel kale la mustaafirin doona taa lafteeda waa mustaafiriskaasna waa sax wey waman taaba minhum qofka toobadkana iyaga ka mida ah qabla alqudrati caleyhi intaan la qabanin ka hor saqadat canhum xuduudu xuduudda ay markaasi ka dhacaysa wa ukida bilxuquuq xuquuqdana waa loo qaban doonaa waa lagu qabani man taaba qofka toobad keena oo minhum qoladii quaacu ariiqa ka mida qabla alqudrati calayhi intaan la qabanin ka hor qofkii toobad keenaa saqadat canhu xuduudu xuduud waa ka dhacday waukida bilxuquuqi xuquuqdana waa loo waa lagu qabani wixii xaq xuquuqna waa loo qabanay marka iminka markaynu soo sheegnay xadkaaynu soo tilmaanay ya afarta aynu soo tilmaanay marna la dilayo mar dil iyo daldal la iskugu darayo mar ga lug gacan iswadaar la jarayo mar la xabisayo la tacsiirayo waa inta aanay toobad keenin weeyaan intaan lasoo qabanin marka lasoo qabto ayaa ah, marka lasoo qabto ujeeda marka lasoo qabto lagu sameynaya caynkaas intaan lasoo qabanin hadday toobad keenaan oo iyagoo taaibiin ay soo noqdaan yadha waanu toobad keenna oo hubkiina ay dhigaan ya xadka aynu soo tilmaanay wuu ka dhacaya wixii xuquuqun baa loo qabanaya wixii xuquuqa baa loo qabanaya hadday xoolo qaateen xoolihii waa waa laga doonaya horta mid baynu sheegaynaaba intaynaan halkaa dhaafinba qofka uu xaday ee shuruuddii laga helay maxaa la sameynayay gacanta la jaray soo ma gacantii waa la gooyey maalkii miyaa laga doonay mise lagama doonay maalkii uu xaday ee gacantanba sababay in la gooyo maalkii miyaa laga doonay mise lagama doonay maalkiina waa laga doonay maalkiina waa laga doonaya magdhowgiisii ya ina waa xaq aadami kaasi weeyaan gacantana waa la jaray waa xaq ilaahay buuli marka xaqii aadamiga xoolahooduna wuu iska soo gudi doonaa gacantana waa la goyn doonaa adamarata gacantana waa la jaray marka labadaba waa xoolahana waa laga rabaa dadka xoolahooda waa usoo celin doonaa gacantana waa la jaray ninkan xaqii ba lagu qaban doonaa xoolahaas uu qaatay magdhowgoodii waa laga doonayaa waa ta koowaad dil hadduu geystay qisaastii baa imanaysa oo dadkii wax laga dilay hadday yidhaahdaan annagu qisaas baan doonaynaa ya waa la qisaasay hadday yidhahda mag baan qaadanaynaana mag baa la siina marka wa ukhida bilxuquuq saas ugala jeeda waman taaba minhum qawla qudrati alay saqad canhu xuduud wa ukhida bilxuquuq